توفني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Eh, waxaan kusoo dhex jirnay dimuqraadiyadii maalinkii saddexaad baan u malaynaya inay tahay waxaan uga soo hadalnay eh, reer galbeedka xujajta iyo dooda ay sameeyaan oo ay doonayaan in dimuqraadiyada ay meel ku mariyaan islaamkana ay kaga hor yimaadeen oo caalamka dhan ay ka gadaan oo yidhaahdaan wakhtigaan la joogo wax u habboon aan dimuqraadiyad ahayn ma jirto marka haddii aan nahay muslimiin iyo haddii aan nahay gaali haddii aad tihiin muslimiin adinkaba waana isugu nimaadaa dimuquraadiyada waana isugu nimaadaa sidaa daraaddeed hay-ad dawli ah oo waaweyn baa la samaystay oo ximaayo u samaynaysa dimuqraadiya sidii loo meelmari lahaa iyo umanta kale caadaadka iyo diinta ay leeyihiin oo dhan sidii lagu baabi'in lahay marka eh, waxyaalaha ay ku soo qaataan oo ay sheegayaan inay sababta ay waajib ka tahay dimuqraadiya in loo qaato waxyaalaha ka mida ah waxay leeyihiin waxaanu ognahay reer galbeed haddii aan nahay dabcan taariikh badan baa laga qoray waxay soo mareen quruun la yidhahda alquruun almudlima yacnii qarniyaashii mugdiga ahay oo reer galbeedka ay soo mareen qarniyaashaas waxay ahayd waxa caalamka dhan xukumi jiray reer galbeedka oo dhan kiniisaa xukumi jirtay kiniisadaas waxay dadka ku qasbi jirtay inay naftooda u hibeeyaan inay kiniisada ay u shaqeeyaan oo addooman ay u noqdaan bay naftooda u hibeyn jireen markaa waxaana leeyahay adigoo naftaada maalin iyo laba maalmood u shaqayso inta kana kaniisada u shaqay markaasaa gurigan dumar iyo rag iyo carruur waxa joogoo dhan aroortii waxaa loo ka hadlayaa in eh, kaniisada loo shaqeeyo oo dhaqaalahooda la kooxo oo ayagoo wixii aan lasoo shaqeeyo dhan ayaga loo dhiibo sidaasay ahaan jireen marka sidaa daraaddeed qolada kiniisada oo madaxda oo ruubaanta ane waxay samayn jireen qisaysiin iyo wixii magacyaal badan bay kaleeyihiin darajaadkooda waxay ogolaan waxay diidi jireen ummaddaas ayada ay xukumaysa kaniisada inaan ayada mooye dhegtooda mooye wax kale aan lagu maqlin araggeeda mooye wax kale aan lagu arkin sidaa daraaddeeda waxay leeyihiin annaga waa in waxaan idiin sheegnaa keli aad maqashaan waxaan idiin tusna keli aad aragtaan waxaan idiinka reebna keli aad ka reebtootaan waxaan idiin amarna keli aad qaadataan sidaasay leeyihin adigoo doonayo in dadkaas ay addoonsadaan oo ay dhaqaalaha iyo nicmada ay ka helayaan bismil ilaah lagu qaato annaga diintii baa naa'ib ka nahay la yidhaahdo sidaa daraaddeed baa ilaah wuxuu yidhi mu'miniinta asoo ugu digayaa ayuha aladiina aamanuu ina kahiira min alaxbaari waalruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaatil wayasuduuna can sabiili illah bal u fiirso aayad kasta oo yahuud iyo kiristaan iyo wixii lamida ah kusoo degto waxaa la yidhahdaa waxay ayadana dulmaraysaa dadka muslimiinta ay digniin u tahay markaasaa waxaa ilaahay uu leeyahay dad mu'miniin haddii aad tihiin waxaad ogaataan inna kahiiran min alaxbaari waruhbaan axbaar waa culamaa'u lyahuud wa ruhbaanna waxa weeyaan waa dadka cubaadka oo nasaarada dadkooda waxay caabudo wa ilaahay wuxuu yidhi laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaatili dadka maaliyaalkoodu baatil ay ku cunaan oo ilaahay iyo diintiisa inay ayga matalaan bay sheeganayaan markaase waxay ku qaadanayaan bismi lislaam bay wax ku qaadan ay ku qaadanayaan bismi diin bay wax ku qaadanayaan markaaba waxay leeyihiin annaga ma aha wax idinka qaadanaya ilaahay baa wax idinka qaadanaya wayasuduuna can sabiili illaahi baa ilaahay yidhi hawshaas ay qabanayane jidkii ilaahay baa waxay u tahay diidmo iyo ummaddii inay xaqi ay ogaatay bay waxay u tahay eh, dhib sidaa daraaddeed baa waxaa ilaahay uu leeyahay fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna haadaa min cindi illaahi liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylun lahum mima katabat aydiihim wawaylun lahum mima yaksibuun waxaa ilaahay uu leeyahay waxaa halaag iyo ba iskaba leh qolada kitaabka dhahaya kitaabkii ilaahay waxaan ahayn wax sheeganaya inay ay meel ku qorayaan wax bay qorayaan oo aan ilaahay kitaabkiisa shaqa aan ku lahayn markaasay dadkii waxay ka dhaadhicinayaan haadaa min cindi illaahi waxaan annaga aan idiin qornoon idiin dhiibayna ilaahay baa soo dejiye waa waxay gacantooda ku qoreen maxaa yeelay kitaabkii ilaahay ummadda haddii loo sheegi lahay waxay noqonaysaa ummadda inay sinaato in nin wadaagnimo aan wax lagu siin karin in ummaddii oo dhan ilaahay ay wada caabuday noqon lahayd ayagana waxay rabaan keligood in la caabudo xoolahooda keligood la qaato inaanan war laga maqlin sidaasay doonayaan inuu war laga maqlaayo keligood bay saasay doonayaan markaasaa ilaah wuxuu yihi fawaylun lahum mima katabat aydiihim gacmahooda waxay ku qoreen bay ku halaagsamayaan wawaylun lahum mimaa yagsibuuna waxa ay kasbanayaanna way ku halaagsamayaan bay ilaah uu leeyahayoo qiyaamada markii lala tago waa lagu xisaabtamaya wax allaala wixii aad qabato marka qoladaas reer galbeedka waxay ahaan jireen quruunta mugdiyaasha lagu magacaabo noloshooda dhammaa waxay ku xirnayd in dad jaahiliin ah oo bismi diin sheeganayo in maanta dhan loo shaqeeyo ayagoo dhahaya annaga ilaahay idinku hagayno ilaahay baa idiin amray inaad noo khidmaytaan annagana waxay baa inugu soo dego ambiyadii baan matalnaa diintii baan dadka annaga gaarsiinaa sidaasay ayaga ku doodi jireen marka waxaa dhacday markii ay saas ay ayaga yihiin muslimiinta markii ay ilaahay subxaana wa tacala nebi maxamed uu soo diray aayaddii ugu horraysay iqra' bismi rabbika aladii khalaq baa ilaahay ku soo dejiyey oo waxaa weeyaan waa diin cilmi iyo horumaris iyo caqiida nadiif ah iyo ilaah ku xirnaan ayba tahay marka waxaanu ognahay ummaddii muddo muddowar oo aad u gaaban oo aan konton sano aan ka badnayn yaa wixii qaaraad aho markaa la yaqiin oo dhan islaamkii la gaarsiiy ayagoo marka muslimiinta horumar weyn ay meel kasta ka gaareen xaggii dhismihii xaggii dabeecadda ilaahay iyo khayraadka dhulka u dhex dhigo oo lasoo saaro cilmigii handasada iyo tibbigii caafimaadkii oo aad loo fahmo marka waxay gaareen muslimiintii heer aad u sarreeyo waxaa dhici jirta marka reer galbeed ayagoo yurub intay kasoo dhuuntaan kuwooda caqliga leh kiniisada iyo garaaceeda iyo gumaysigeeda markay ay macnaha u qaadan waayaan inay soo dhuuntaan oo dhulka oo lagu magacaabo hadda asbaniya lagu magacaabo oo andalus la dhihi jiro muslimiinta cilmiga aad dhakhaatiirta waaweyn iyo rasaa'isha cilmiga aanu ognahay reer galbeed ayaga say ictiraafeen ay yidhahdeen culuumta ama nahdada iyo horumarinta aan gaarnay waxaan ku helnay muslimiinta usuulkoodii culuumtii aan kasoo gurin andalus marka dadka ayaga eh, akhyaartooda yaa soo dhuulan jiray muslimiinta andalus degan bay u imaan jireen marka muslimiinta sida reer galbeedka maanta ay nagu samaynayeen kuna ayna samayn jirin oo ma aysan ahayn kuwa yidhaahdo annaga cilmigeenna uma ogolin niman aanaga ahan inuu barto hadda reer galbeed saasay samaynayaan aanu ognahay in caalamkii dhan lagula dagaalamayo nuclear ha samaysanina mafaacil nawowiya ha samaysanina cilmigii wixii lagu gaari lahaa dhan baa loo diidan yahay baynamaa muslimiinta markay andalus iyo dhulkan joogeen cid kasta ciddii u timaada gaalo iyo muslim yahuud iyo kiristaan cilmiga dhan waa la wada baran jiray marka waxay samayn jireen in cilmiga islaam luqada intay bartaan carabiga ah iyo kutubtii oo dhan bay markaa ay intii qoraanay ay la aadi jireen reer galbeed waa la odoogyahay kutubta hadda ibnu siina iyo raggii waaweynaa ay wada qoreen ayagoo lugal carabiya iyo luga ingiliisiya iyo luga dhanku wada qoran baa waxay taallaa mataaxifka dawliga oo dhan ay wada taallaa oo culuumta marjicin u yahay waa la wada ogyahay marka ay muslimiinta ay sidaas cilmi ugu baran jireen markii ay xagga u laabteen waxaa dhacday markaa in ay isku hor yimaadaan dadkii cilmiga bartay oo diinta islaamkaa iyo muslimiinta say u dhaqmayaan arkeen ee arkeen ninkii sheikha ahay oo tafsiirka akhrinaya iyo ninkii ka dhegaysanayo inay kulligood badda sawaasiya ay yihiin oo walaalnimo ay ka dhexayso kulligoodna ilaah ay wada caabudayaan sheikhnimo wax lagu siina aysan jirin markay arkeen baa waxay yidhahdeen dadkan kiniisada nagu haysta waxay yihiin ma jiraan bay yidhahdeen marka waxay bilowday kiniisadii dadkii ka yimaada dhulka muslimiinta ah hab iska ahaadaana gaaladooda in la gumaadi jiray diintaas ay ayaga culuum kale oo ayna kaniisada aqoonin ay la yimideen awgeed baa waxaa la samayn jira noloshooda in lagu gubo in shanqi lagu sameeyo xerag inta dhunta loogu xero la laalaadiyo oo dadka la yidhahdo cibro ku qaato dadka cilmiga faraaxada ayna u sheegin la yimid sidaasaa yacni ay tahay abaalmarintooda sidii marka waxaa dhacday in ay dadkii cilmiga bartay iyo shacbigii oo dhan markay ogaadeen kaniisada waxay haysa wax sax inaysan ahayn bay ummaddii dhib ay ku haayaan yaa ummaddii o dhan waxay isu kaalmaysatay in kiniisada madax adeeg laga sameeyo ee loo diido waxay waddo iyo siday waxay u maamulayso o dhan in laga hor yimaado sidaas bay go'aansadeen waxaa dhacday waxa la yidhahda intifaada in kiniisadii oo qayb ah iyo wixii raacsanaa iyo shucuubtii kaloo noloshii iyo cilmiga inay barato doonaysay inay qaybka soo jeesatay ay dagaal isku qaadeen aanu ognahay marka dambe ay ogaatay kaniisadii in arrinteeda eh, laga qaalib noqon rabo ay waxay raalli ku noqotay inay ummaddii farta ay faraha ka qaadaan oo yidhaahdaan annaga haddaan kaniisad aan nahay iyo rijaalkeeda rubaaniyin iyo qisiisiin annaga waxaan ku haraynaa kiniisadaynaan ku haraynaa wixii barakaad ah aad doontaan iyo munaasabaadka ciidka ah iyo ninkii dembi dhaaf rabale hanoo yimaado adduunyadina adinka saad rabtaan u shaqaysta marka reer galbeedka waxay u noqotay fursa weyn li'annahu gumaysi dul saarnay oo laga qaaday ummaddii oo cilmigii iyo waxbarashadeedii aad wax u fahamtay bay heleen tee waxaa dhacday markaan in kiniisadana lagu ekeeyo iyo rijaalaadkooda kiniisada lagu akeeyo dadkii kale oo ah, ummaddii kalena in la yidhahdo adiga dantiina u shaqaysta maalinta axadda le kaniisada imaado wax allaale waxaa dembi aad soo gashaan oo macsi ah ama been oo dhan waa laidiin dhaafaya kiniisada waxay kusii jirtaa weli iyo wixii aanan jirin qof bani aadan oo dembi garoon ilaahay uu tawbakeen aan lalahayn ee dhahay wax allaale waxaad rabta iska samay maalinta axadda leh annaga noo imaaw annagaa dembigaada kuu dhaafayna annagana intaa yar hanaga iloobayna lacag yar nagu soo tuur sidaas inay arrinta la go'aamiyey dhammaatay tii waxay dhalisay markaan mashaakilla waaweyn bay dhalisay waxay yidhahdeen markaan eh, waxaanu ognahay markii dadkan islaamkaa isticmaarkii uu dhulkeenna soo galay ee isticmaarkii dagaal lala galay ay ogaadeen in isticmaarkii dhulkan aan la haysan karin dantii waxay biday inay iska dhulka isaga baxaan laakiin intayna ka bixin waxyaalo badan ay sameeyaan marka ugu horreeya dadkii ayaga la luulanaya oo dagaalka kula jiray yaa waxay ku dareen dad munaafiqiin oo reer galbeedka hoos kala haysto yaa waxaa lagu dhex daray dadkii munaadiliinta oo dagaalka kula jiray aa lagu dhex daray maanta markii reer galbeedka ama mustacmiriinta gumaysigii markii dhib loo geystaba waxay magacaabayaan raggii ayaga ay ku darsadeen dadka dagaalka kula jira elihiin maanta dhibkaasaa nagu dhacay intaasaa nagu dhacay waxaa noo geystay fulaan iyo fulaan iyo fulaan dad hoose ay iskala xiriiraan weeyaan markii eh, ay noqday markaan in dadkii lala hadlo dhulkoodina la siiyo yaa waxay yidhahdeen waxaan la fariisanaynaa dadka waaweyn oo munaadiliinta oo dagaalka ku jira waa raggii ayaga ay ku dhex darsadeen raggii bay markaa la fariisteen waxaa dhacday markaan raggaas in ay xukunka loogu soo tego dad badan oo ayaga dadka muslimiinta oo la gumaysan jiray shabaab badanna in dhulka reer galbeedka loo qaado oo la yidhaha markaan dhulkan annaga aan gumaysanay maadaama dadkiisa jahliga uu ku badan yahay yaa waxaa habboon inaan dhallinyar wax usoo barna ummad badan baa la qaaday oo xaggaa la gey dadkii waxaa dhacday markaan in caqligoodii iyo maskaxdoodii lagu soo buuxiyey war adinka haddaa tihiin muslimiin waxa dib idiin riday waa islaamkiina annagoo ay sidaa annagoo oo reer galbeed ahay sidaasoo kale nagu dhacdayoo waxaa dhici jirtay rijaalka oo kaniisada dadka kiniisada oo madaxda ayaana gumaysan jiray markii annaga aan iska hornimid oo aan iska tuurnayna noloshaan iyo horumarkaanaan gaarnay waa sidaasaan annaga heel ku gaarnay marka laa tataqadamuuna ilaa an tafcaluu bidiinikum maa facalnaa naxnu bidiinina saasay yidhahdeen annaga diinteenna waxaan ku samaynay oo aan kaniisada ku ekaynay kaniisada keligeed aan niri dhaqanka iyo nolosha wax shaqa aad ku leedihiin male aan niri yaan guul ku gaarnay idinkana markaad laabataan oo jaamacaadkeennan aad cilmiga ka barataan dhulkiinna u laabto dadkiinna waxaad ka dhaadhicisaan war dadkan wadaadaha iyo dadka diinta warow masaajidka ku ekaada maamulka iyo maxaan ku idhahdaa dhaqanka iyo xukunkane annagaa iskale oo cilmigeeda iyo jaamacaddoodan u soo baxnay marka aan isgarba dhigno islaamkii iyo kaniisadii aan meel isla dhigno markaa sidaas aan ugu wada tagno reer galbeedka waxay ogyihiin markay saas leeyihiin ummadda islaamka ah horumar bay haysatay markii la gumaysanay oo waanu ognahay eh, turki khilaafa oo khilaafa cuhmaaniyada caalamulislaami haansa jirta markii turki iyo eh, maxaan ku idhaahdaa dhulka carabta oo dhan aasiya iyo afriqiya iyo orobba qayb dhan oo xataa turkiga ay kamid tahay oo bosna walherseg ay kamid yihiin oo talyaani qayb kamida ah ay kamid tahay islaamka dhan inuu meeshaas xukumi jiray oo dowladda adduunyada ugu weyn oo ugu dhaqaalo badan oo ugu shacbi badan inay tahay waa looda ogaay markii ay reer galbeedka xoogaa xoog ay soo weeshteen dantii waxay ku qasabtay inaydaan dawladdan oo awoodaan leh annaga horumarma gaari karno marka waxaa lagu kaciyay ummaddii wax qowmiyad la yidhaahdo waxaa la yidhi carab wixii aan carabnimadooda ha raadsadaano turki waxaa qowmiyadooda dawraaniyada layidhaha ha raadsadaano afrikaankii haniyadoodii ha u laabteeno sidii oo yurubba ay ugu laabtay qowmiyaadkeedii ay ugu laabteen sidaasaa laga daabiciyey waxaanu ognahay muslimiinta ilaa isku diray markii ayaga isdagaalay dhibaato ka dhex dhacdayne ay u sahlanaatay markaan reer galbeedkii inay dhulkii muslimiinta ay qabsadaan marka waxay diidayaan reer galbeedkii inay yidhaahdaan war labadii boqoloo sanoon idin gumaysayne sabab waxay idinku dhigtay inaad caalamka ka hartaan oo gumaysigii khayraadkii dhulkiinna ku jiray iyo wixii cilmi aad bara lahayd oo dhan aan idinka hortaagnay dembiyaan idinka galnay sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa dhulkiinna inaan idinku wadaagsanno san u lahayn ma ayna dhihin laakiin waxay yidhaahdeen annaga waxba idiinma aanan samaynin horumar baan idiin rabnay aniga adinkaa nala dagaasheen laakiin islaamkiina dib idiin dhigay marka islaamkii uu qabsada ee horta bal iska tuura sidaasay yidhahdeen marka laba shay baan markaan rabaa inaan kuu sheego marka ugu horrayso horta waxaa weeyaan waxaa isweydiin leh bali kiristaan iyo yahuud markii ay leeyihiin annaga diinteenna waa tuurnay adinkana diintiina tuura horta ayaga diin ay haysteen ma jirta hortaas isweydiin waxaa weeyaan waa arrin aad iyo aad oo muhim u ah ninka muslimka inuu ogaado waxa diin haysto iyo waxaan diin aan ahayn walidaalika qof muslim ah diinta ka bixisid adigaa diinta kaga bixisid qofaan diin aan lahayn haddaad diin soo gelisayna diintaad kaga baxaysaa marka kiristaan iyo yahuud diin saxa ay haystaan oo maanta diintooda waa jirta haddaad tiraahdo taas waxay dhibaato ku tahay diintaada iyo islaamnimadaadaay dhibaato ku tahay waana kuu caddayn doona ayib eh, marka ugu horraysa bal aan fiirino reer eh, kiristaanka iyo yahuudka diin ma ay haystaan aniga marka dad kale aan la hadlayo maadaama dad muslimiin ay aniga adilla caqliya kuu keeni maayo waxaan kuu keenayaa aayaad qur'aanka kariimka ka mid eh iyo axaadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday oo saxiix ah baan kuu keenaya markii aayaadkaas iyo axaadiidta aan ku maqashiyo bal markaa waxaad ogaanaysaa inay yahuud iyo kiristaan muslimiin inay yihiin inaysan ahayn hadday noo caddaato inaysan ayna diin haysanin marka waxaa burayo hadalkoodii ay yidhaahdeen diintii annaga aan haysannay waan ka tagnay ee adinkan diintiina ka taga waxaan markaa noo sahlanaanaysa inaan yidhaaho meesha aad ka tagteen diin ma ahayne gumaysi oy dad idinku haysteen waxaan diin aan ahayna diin ay idinkaga dhigeen unbaa laydinku hay diintiinna marka uma noqon karto qiyaas ahaan diin islaam ah oo sax ah oo ilaahay uu leeyahay innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduuna leeyahay isuma dhigmaan baa dhihi doona marka u fiirso ilaahay waxyaalaha uu yahuudda ka sheegay dembiyaashii ay galeen markuu sameeyey oo ilaahay noo sheegay waxyaalaha uu yidhi waxaa ka mid ahayd ou ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay fabimaa naqdihim miihaaqahum wa kufrihim biaayaati illaahi wa qatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin wa qawlihim quluubuna gulf bal u fiirso dembiyaal waaweynay galeen markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waxyaalaha aad islaamka ayna ugu baxdeen waxaa ka mid eh fabimaa naqdihim miihaaqahum ballanyaashii ilaahay ay la galeen ka baxeen ayb waa kow wa kufrihim biaayaati illaah ilaahay aayaadku u soo dejiyeyna way ku kufriyeenoo way beddeleen oo fa weylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim kitaabkii ilaahay intay meel iska dhigeen yaa kitaab kale intay qorteen ay yidhaahdeen kitaabkan waa kii ilaahay soo dejiyey kii ilaahay oo soo dejiyeyna way qariyeen maadaama kan ilaahay oo soo dejiyey ummadda dhan ay siman tahay kiina way qariyeen marka kanay soo saareen taas waxay noqotay kitaabkii ciise iyo nebi muuse ay la yimideen inay ku kufriyeen wa kufrihim biaayaati illaah waxaa sii dheeraada waqatlihim alambiyaaa bigayri xaq ambiyadina way dileen bal nin nebi dilay diin muxuu ka haysanaya wa qatlihim alambiyaa wa qawlihim quluubunaa gulfun baa yidhahda qalbigeennana waa daboolan yahay markii loola yimid oo leeyihi war ambiyada maxaad u dilaysiin aayaadkii ilaahay maxaad u inkiraysiin war xaqaana cadood iskaga jeedaan maad qaadataan markii la yidhi jawaabta ay ka bixiyaan waxay ahayd wa quluubunaa gulfun baa yidhahda qalbigaasheenna waa daboolan tahay qof walibaaraa saaran khayrna ma galo sharta ku jirtana kama soo baxdo saasay yidhahdeen ayib markaasaa ilahi wuxuu yidhi bal tabaca allaahu calayha bikufri qalbiyaashoodii waxaa lagu daboolay qalbiyaashoodii gaalnimadii ku jirtay baa ilaahay ku daboolay dabciga waxaa weeyaan waraaq hadda adiga aad gelisay darafkeeda haddaad gelisay ama baqshad aad ku dabayshay ku shaambadaysay dabci baa layidhaha kaas marka ilaahay wuxuu leeyahay maadaama ay yidhaahdeen annaga qalbigeenna khayr inuu galo diyaaruma ah, waa xeran yahay yaa ilaahay waxaan ku abaalmarni buu idhi kufrigii ku jiraan kusii qafulnay ayb gaalnimo labaad waay markaasaa ilahi wuxuu idhi falaa yu'minuuna ilaa qaliila wax yar unbay rumaynayaan mooye diintii qaadan maaya ayib intaas waa laba gaalnimo weya haddana ilaahi wuxuu idhi wa bikufrihim wa qawlihim calaa maryama buhtaanan cadiima waxaan haddana ay ku gaaloobeen gaalnimadoodii iyo maryam ay yidhaahdeen buhtaanan cadiiman gabadhii ilaahay uu tilmaamay wamaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina ilaahay uu ku tilmaamay gabar nasiihada oo weliyad ah oo mutiicad mutiicadaho ilaahay ateecsan yaa waxay ku tilmaameen nebi ciise markuu ilaahay siiyey min hayri abin aabba la'aan ilaahay uu siiyey yaa waxay yidhaahdeen walad aabba la'aan la dhelaayo ma jirtee maryamo waa zinaysatay ilaahay wuxuu ku tilmaamay arrintaas ay yidhaahdeen buhtaanan cadiiman beenta dhabar jibinteeda xooggeed ay badan tahay baa ilaahay ku tilmaamay ayib hadda meeqo joor baa ilaahay u yidhi wabikufrihim wa bikufrihim halaaa maraat yaa gaalnimadooda la tilmaamay wa qaala tacaala fii xaqi alfariiqayni bal u fiirso labadii yuhuud iyo kiristaanka isku soo dar ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah waalmasiixa bna maryama intaas bal u fiirso ittakhaduu waxay yeeshteen axbaarahum kuwooda culammada isku sheegaya yuhuudda ah iyo wa kuwooda inay caabidiin yihiin sheeganaya waxay ka yeeshteen arbaaba min duuni illah ilaahyaal iyay ka dhigteen baa layidhi ninkii ilaahay waxaan ahayn ilaah ka dhigtana inuu gaaloobayo shaki maa kaaga jirta ilaah wuxuu walaa ya'murukum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ilaahay ma dhici kartaa asood u hoggaansanteen inuu malaa'ig iyo ambiyo inuu yidhahdo hala caabudo ma dhici kartaa layidhi maxaa yeele ilaahay idiin amri maayo marad asiga u hoggaansanteen kadib inaad gaalnimo u noqotaan ilaahay ma idiin amray sidaa daraaddeed ayaga waxay samaysteen dadkoodii culammada ahay iyo kuwii ruhbaanta ahay yay ilaahyaalka dhigteen ilaahyaalkaas macnaheedin waxa waaye waxay ka xarimeenna way ka xarimeen iska xarimeen waxay u xalileenna waa ka qaateen taasna cibaadadoodii waa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida mana la amrin dadkaas ayaga ilaa ilaah keli inay caabudaan mooye laa ilaaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuun ilaahay baa nasahan inuu ogolaado cidan asiga ahin in la caabudo markaasaa ilaahay wuxuu ihi subxaanahu camaa yushrikuuna waxay uu shariig ilaahay waa ka nasahan yahay buu ilal subxaanahu wa tacaala ayb marka camaa yushrikuuna marka leey waxaa laga gara yahuud iyo kiristaan mushrikiin inay yihiin eh, bimacnan aakhar inay ku yihiin amaa nasaara haddii aan nimaado amarkooda waaba waadaxay way kasii daran yihiinba maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu tilmaamay kitaabkeenna laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa waxaan oegnaa balweydiya kiristaanka caqiidadooda waxay leeyiin saddex ilaahan caabudnaa waa ciisa iyo ruuxulqudsi iyo ilaahan caabudayna saddexda ilaah marka laysku darna hal ilaahay noqonaya wax lala waabay noqotay markii xisaab saddex laysku dara in hal ay noqonayso wax bani aadan rumaysan kara malah sidaa daraaddeed caado waxay u dadka kaniisada marka laysugu tago in la garaaco waxyaala badana jarasyo badana la garaacaya waxaa la diidaya waxa la akhrinayo in macnahooda la fahmo lianna wixii haddii la dhagaysto la tadaburi kara macnuhu waxay soo baxaysaa waxaan caqliga qaadan karin saddex ilaahaan caabudaynaa saddexdaas ilaahna waa hal ilaah caqliga keeni maayo sidaa daraaddeeda waxaa lagu leeyahay adiga sidii muusiiqaada iyo jaraska u dhacayale iska dhegaysa qalbigaada le nadiif ka dhigo waxaan akrinaynana waxba kaama qusayaan anagaynagu xarayn waa wax aad loola yaabay noqon sidaa daraaddeed ilah wuxuu leeyahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waxaa kufriyey oo gaalnimo noqday oo islaamkoodii ka baxay ku yidhaahdeen ina allaha huwa almasiixu bnu maryam suurat lmaa'ida ilaahay waxa weeyaan waa masiix ibnu maryamo waa ciisaa noo ilaaha ku yidhaahdeen ilaahay diintiisa way ka baxeen baa ilaahay leeyay sidaa daraaddeed haddana bal yahuudda fiiri huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli kitaabi min diyaarihim waa maalinkii khaybar laga bixinay ay aayaadkaas soo degeen reer bani nadiir iyo markii la bixinay ilaahay wuxuu yidhi maxaan idhahda huwa aladii akhraja aladiina kafaruu ilaahay waa allihii bixiyey kuwii gaalada ahay gaaladaas yaa waa min ahli kitaabi min diyaarihim uu ka bixi liawali lxashri waxaa weeye meesha suuriya dhulkaasaa loo qaaday shacab wa qaala tacaala lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina munfakiina xataa taatiyahum albayina waxaa layslama dhigay ma aha baa layidhi lam yakun aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ma ah yaa waa kuwaas oo min ahlilkitaabi ah kuwa kitaabka sheeganay oo yahuud iyo kiristaana iyo waalmushrikiina carabtii gaalada ahayd munfakiina gaalnimadaas ka tegi maayaan xataa ta'tiyahum albayina bal u fiirsa marka ilaah wuxuu ku tilmaamay kafaruu buu yidhi marka waxaan kuu soo dhowaynaya arrintaas ayaga ah taasoo dhan waxaa ka sahlan bal waxaan isweydanaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada ilaahay uu soo dhiibay ma risaalo carabta gaar ku ah may ahayd mase risaalo ummadda dhan oo asiga wakhtigiisa iyo wixii ka dambeeyey bani aadamka oo dhan baa nebiga loo soo diray hadalkaas haddaad jawaabta rasmiga aad heshid waxaa kuu soo baxaysa maanta la jooga cidda muslimka iyo cidda gaala taasay kaaga soo baxaysa aniga waxaan ku leeyahay nin kastoo muslin ana wuxuu ku leeyahay nebi muxamed rasuul dad gaar loo soo diray ma ah ee waxa weeyaan waa rasuul ummadaha dhan a loo soo diray carab ha ahaadaan yurub ha ahaadaan ruush ha ahaadaan afrika ha ahaadaan kulli waa loo soo diray dayib taasna waxaa ku tusinaysa nusuus sariixa ku soo arortay ilaahay wuxuu leeyahay وma arslnaaka إla kaafة liلnaasi bashiirا wanadiira walaakina أkhara الnaasi laa yaclamuun ilaahay wuxuu leey kuma aanan dirin ilaa kaafatan linnaas dadka dhammaantiis maahin bashiiran biاljannati adigoo janna dadka ugu bishaarinaysa wanadiiran binnaari dadkana naar ugu digaysa yaan ku dirna uu le nebiga risaaladiisaas waa dadkoo dhammaan loo soo diray ninkii adeecana inuu janna ugu bishaarayo ninkii ka hor yimaada naar ugu digay intaasaa loo diray ilaah wuxuu uri walaakina akara annaasi laa yaclamuun dad badan baa waxay leeyihiin nebi moxamed diintiisa waa gaar annaga haddaan nahay yuhuudna ma qusayso haddaan nahay kiristaanna ma qusayo haddii aan nahay afrikaan dad badanaa saas aaminsan baa ilaahay uu leeyahay ayb ilaah wuxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiina nebi moxamedow ilaahay wuxuu ku soo diray inaad adduunyada naxariis u noqotid oo naxariistaas waa maxay inaad diinta aad wada gaarsiisid oy xaqa iyo baatilka ku kala qaataan ay jannadana ku galaan baa ilaahay uu soo diray ilahay bal nebi moxamed wuxuu yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabadihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira bal u fiirso ilaahay baa nazahan nebi moxamed kitaabkii furqaanka ku soo dejiyey markaasaa waxa liyakuuna lilcaalamiina caalamka maasi wallaahi baaba layidhaha dadka caalamiinta waa bani aadamkii waa jinnigii waa waxaa weeyaan insigii bijamiici awaa'ifihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiran dadkao dhan inuu u digo ilaahayna ay ku xirmaan saasaa loo soo diray ilaahay wuxuu leeyahay qul yaa ayuha annaasu rasuulu rasuuluullahi ilaykum jamiica nebi moxamedow waxaa tidhaahdaa yaa ayuha nnaasu dadii habow innii rasuulu rasuuluullahi ilaykum jamiican aniga waxaan idiin ahay rasuulkii ladiinsoo diray dhammaantiin marka taa waxaad ka fahmaysaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa inay ahayd risaalo caam ah bal wuxuu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam markuu xadiidkiis ka hadlayay kaana الnabiyu yursalu ilaa qowmii khaasa wa ursiltu ila annaasi kaafatan nebiyaasha iga horreeye waxay ahaan jirtay buu yidhi nin kastaba qowmkiisa qowmu muusa qowmu ciisa qowmu ibraahim qowmu luud ayaa la dhihi jiray laakiin nebi moxamed qowm ma ah waxaa loo diray ila annaasi kaafatan dadka dhan baa loo soo diray ayib marka waxaan ku weydiinayaa nusuustaas waxaa nooga caddaatay in nebi moxamed risaaladiisa ay tahay dadkoo dhan inay wada qaataan waxaan ku weydiinaa marka yuhuud iyo kiristaanka maanta joog iyo nebi moxamed markii lasoo diray wixii ka dambey nebi moxamed ma qaateen diintiisii maay qaateen mase way diideen jawaabtaas waxay noqonaysaa xaqiiqada jirta markii afraad yar laga reebo inay diideen marka aniga waxaan ku leeyahay gaalnimada meesha ay ka dhowdahay yuhuud iyo kiristaanka ay ka caddayen waxa weeyaan nebi muxamed oo rasuul ila annaasi jamiican ah ninkii diiday dacwadiisa sidaasuuba gaal ku yahay adiga waxaad aaminsan tahay laa ilaaha ila allah ninkii yidhaahdo oo muxamedun rasuulullaahi aanan ku dirin islaam soo geli maayo marka waxaan leenahay war yahuud iyo kiristaan haddaa tihiin horta bal nebi muxamed ma diideen ma soo ogolaateen waxay leeyihiin waan diidnay dayib annagana waxaanu leenahay ilaahay nebi muxamed wuxuu u soo diray ummadaha dhan adinka haddaad diiddeen diidmadiinaas aad nebi moxamed diiddeenaad ku gaalowdeen waxaanan xishood lahayn marka inaan nidhaahdo waxa maanta joogo nooc kasta iyo midab kasta ha lahaadaanee gaal iyo muslim ay u kala baxaan muslim waa nebi moxamed diintiisa ninkii qaatayaa muslima wixii diiday ama yuhuud ha ahaadaan ama karistaan ha ahaadaane nebi moxamed diintiisoo loo soo diray ninkii diidayna sidaasuu ku gaaloobay yaa laleeyahy marka waxaa kuu caddaanayso sidaa daraad ilahay inuu yidhi waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ilaahay ma aqbalay mana yeelay ninkan diintan islaamka aanan ahayn wax kala qaato ilaahay ma ka aqbalay falan yuqbala minhu baa layidhi oo aniga yahuudaan ahay aniga kiristaanan ahay iyadoo diin islaam ay jirto ilaahay kaa aqbali maayo waxaana ku sugaya wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qiyaamada markii qiyaamada la tagana khasaare iyo naar unbaa ku sugaysa sidaasaan ogaanayna marka waxaa noo caddaanaya in maanta aan idhaahdo yuhuud iyo kirishtaan diin ay haystaan saddexda diinoo adduunyada ka jirta ninkii maanta yidhaahdo diinta inuu ka baxay yuu qarka u saaran yahay haddii uu ogyahana waaba kaga baxaya hadduu jaahil yahayn inuu bartaa waajib ah wax laysbarbardhigi kara ma jiraan meeshaan xaq iyo baatil yaa jirto diin iyo diin la'aanaa jirto nebi muxamed diintas la yimid ninkii qaato cid kasta ha ahaadee waa muslim midab kasta ha yeeshto ninkii diidana wax kastaba ha sheegtee waa gaal sidaa daraaddeed in la yidhaahdo adyaanta alaaada ama saddexda diimoodo adduunyada ka jirta in la yidhaahdo waxay la mid tahay baatil iyo xaq oo la simay ka mid tahay diintaana looga baxaa ninkii og liannahu waxaa nebi moxamed calayh salaatu salaam noo caddeeyey wixii diin jiri jiray annaga markii nebi muuse lagu soo dejiyey nebi ciise lagu soo inay xaq ahayaan markaasaan aaminsannahay laakiin waxaan haddana aaminsannahay in dadkii lagu soo dejiyey ay beddeleen in ay macnaha taxriif ku sameeyeen ayadoo sidaas abaa nebi moxamed markii lasoo dejiyey yaa wax allaale wixii jiroo dhan baa lawada nasakhay waxaa la yidhi wixii diin jiray waa la nasakhay keliya caqiide ahaan in diin sax ay ahaan jireena loo rumaynaya laakiin ku camal ma jiraan markaa waxa weeyaan boob tirayaa iyo qisiis tiriyaa iyo ruubbaan tiriyaab waa gaalo un lakala abtiri weeyaan ninkii saas aan aaminsanaynne diinta uu rumaysan yahaanba waxba ka jirin oo ilaahay baa wuxuu ku leeyahay ina addiina cinda allaahi alislaamu diinta ilaahay uu diin ahaan uu ictiraafsan yahay uu ogol yahay waxa weeyaan waa diinu lislaam waaye wixii kale ma jiraan waa jiri jirta ambiye lasoo diro xaqa ah. annagana waa rumaysannahay aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana sidaasaan u rumaysanahay inay diin sax ahaan jireen laakiin nebi moxamed markii la soo dejiyey waa camalkooda waa la nasakhay annaga waxa weeyaan waxaa waajib nagu ah inaan ayagaas aan qaadano ayb dad badanaa marka ishkaaliyeed baa ay imaanaya oo hadday dadkaas ahlu kitaab yihiin maxaa ilaahay mar kastaba ahlu kitaab muxuu u leeyahay maxaa loo banneeyey waxay gowracaan inaan cunno naagahooda inaan guursanno maxaa noogu noogula ogolaaday taas waxay daliil u tahay in reer ahlu kitaab gaalada kale ay ka sokayaan waxaan ku leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tashriica in laga qaatay waa na abuurtay facaalun limaa yuriid ilaahay wuxuu doon asaa samaynay asaa yidhi diimankaas waa la joojiyey ku camalfalkoodii diintaan hala qaato laakiin wixii diin horew ahayse jiray oo uu wax diin barteed ay u dambeeyaan waxaa waajib ah in lagula dhaqmo maadaama ay ahaan jireen mar ahlu kitaab ay ahaan jireen xuduud yar baa la siiyey taasna waxaa loola jeedaa inay diintan ku fahmaanay soo galaan mooye in diintooda lagu ictiraafoo loo dhaafo ma ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah saas weeyaan cid kaloo laga aqbalaya ma jirto marka axkaamtaas yar hadda ma sow ma aragtid annaga naagahooda waa ka guursan karnaa laakiin annaga naabihiinna nagama guursan kara waa xugum ilaahay weeyaan sidaasaana loo qaadana waa nitaaqaas yaroo maxduudka ah waay laakiin caqiida la'aanta iyo diin la'aanta wathaniyiinta ay kala mid yihiin waxaan diin islaam ahaynna oo kale ma jiraan sidaa daraaddeed waxaa noo caddaatay reer bani israa'iil marka ay leeyihiin reer galbeed haddaan nahay aniga diinteennaan meel iska dhignay waxaan leenahay waxaan idinku diidannahay diin aad haysataan oo aad ka tagteen ma aynaba jirin diin hore loo bedelay oo la nasakhay oo waxba ka jirin yaa diin aad dadka ugu dhigaysiin waa wax la nasakhay hore looga tegay taas baan leenahay ayib midda kale waxaan weydiinaynaa reer galbeedka dhahaya annaga horumar baan gaarnay ma ogoshihiin dadka muslimiinta say idiinku oggolaadeen oy culuumtan aydiin soo gudbiyeen meel kastaba aad ka qaadatiin kutubteeda aad maanta haysataan adinkas aad u dhaqmaysiin ninka muslimka markuu halkan ka tago takhasusaadka naagirka ah inuusan loo oggolayn inuu barta yaa la wada ogyahay ninkii bartana in meesha lagu haayo liil nala joog oo dhaqaalo badan iyo dumar iyo waxbaa isagoo lagu siray ninkii intaas iska diiwra waddankaygaan u laabtana in la soo cirbidayna ama la dilayaan wada ognahay marka waxaad haysaan waxa weyaan waa ixtikaar marka mar waxa weyaan waxaad haysateen diin ma aha midda kale hadalka aad sheegayseen oo horumaraad gaari lahaydeen aad leedihiin adinkaan ogolayn oo ummaddii hortaagan ciraaq waxaa lagula dagaalamay liibiya in munshi'aadkeeda la qaatay in eeraan lala dagaalamayo in turkiya lala dagaalamayo in dowlad kastoo maanta in dagaal laga dhexeeda la doonayo ulajeedada waxaa weeyaan dadka muslimiinta horumar ay gaarin yaa dagaal ugula jirtaan marka inaad xaggana aad dadka muslimiinta aad kala dagaashaan xaggaana aad tidhaa diintiinna ka taga laba khasaaraa dadka inaad u kulmisaana doonaysa annugu waxaanu ognahay haddii aad tihiin dad bani aadan ahoo ummadda khayraad uu hogaaminay waxaanu ognahay isticmaalkii markuu yimid odayaashii hadda laga dhaqmay waa joogaan weli taariikhda in la qoraa fiican waxaanu ognahay hadda afgooyaan meesha noogu dhow kii la yidhaahdo keliya asaaba baa ku yaal ulajeedada ay tahay wabiga markuu soo go'o ee biyaha ay soo ay macnaha ay soo fataxaan waxaa la samayn jiray intii aanan laga gaarin dad nool baa inta la qabtaa aa la dhigi jiray meeshaas markii dadkii la dhigo biyaha lagu celiyo yaa baldoose inta la keenaa geedo iyo dhooqa dadkii oo meesha jiifaa la dul saari jiray markaabaa waxaa lagu magacaabay kili asaayo li'annahu naagtii caawa ninkeedii u hoolahay yaa khabarka u tegaya ninkaaba wuxuu kamid noqday maanta dadkii biyaha lagu celiyey oo dhooladaasoo ku dhex jira qabrigiisana waa noqday noloshiina ma soo noqday marka dadkaas ayagaa inay maanta noo sheegtaan horumar baan idin gaarsiinayna waxa dhibka ummadda meesha gaarsiina aydan ka tahay waa wax la wada ogyahay weeyaan ayib waxaan marka isweydiinaynaa dadka muslimiinta iyo culammada ma marnaba ma dhacday in dadka axbaarta iyo ruhbaanta waxay samayn jireen inay muslimiinta ay ku sameeyaan nin shiikh oo masaajid fadhiyo oo dhahaya anig kitaab baan idiin akhrinaya haddii aad intaas keenina idiin akhrin maayo wax dhahaya lama arki waxaannu ognahay min taariikhi nebiy sal alla alay wasalam ilaa yowminaa haadaa masaajidda muslimiinta ah cilmiga waxaa lagu bixiyaa bilaash wax lawada ogyahay yahay ninka xaq buu ula dhiiraada kitaabkan aad akhrina lacag laysi xataa waa bannaanta laakiin maca daalika ummadda ma ayna samayn ayagoo ugu dayanaya ambiyadii dhihi jireen wamaa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin nebi moxamed baa yidhi dadkaas dacwadan waxay kugu diidayaan am tas'aluhum ajran fahum min maqrabin muhqaluun muu adaa yidhi diintaanaan idin gaarsiina lacag keena maad keli may diinta u diidan yihin sidaa daraaddeed ummadda islaamka cabra taariikh waxaa lagu yaqiinay in dacwadan iyo islaamka in dadka bilaash lagu gaarsiiyo saxiix waxaa dhacday dad dariiqa sheeganay oo ummad inta xero soo ooto mare inta isku duubduubo yidhaahda intaasoo ziyaaraha noola keeno intaasoo xoolo waa khalda taariikhda dhacday weeyaan aan shaqana kulahayn islaamka iyo tacaaliimtiisa ninka islaamka waxaa lagu yaqaanaa inuu noqdo qofka asaga ugu horreeya waxbixinta inuu dadkina diinti baro waxbixintana ugu horreeya taasaa la doonaya sida kiristaanka iyo diinta ay leeyihiin annaga xoolihii hanala siiyo dembiyaalaan kuu dhaafaynaa diinteenna islaamka ama qabto wixii sidaa sambeyna waa wax qalad ah marka sidaa daraaddeedan waxaan leenahay dadkan waxaa caqliga loogu soo akhriyey wixii horumar lagu gaari lahaa oo diinta islaamka oo la qabsada ahayd yaa la tusiyey inay cadow diintii ay u noqdaan wa ilaa yowmina hadaa maanta waad u aragteen shir kastooo la qabto Eh, siminaar kastoo la qabto waxaa la diidayaa in wax diin lagu soo qaado annagana waxaan leenahay haddaanan dhabta loo laabanin oo dhaqankeenna iyo dhaqaalaheenna aanan ku asalaynin diinteenna islaamka ah horumar iyo nolol iyo galsooni ma gaarayno li'annahu ilaahay baa nagu ciqaabay dad muslimiin haddaan nahay inaan sheeganayno waxna aanan ku dhaqmaynin ciqaab baynoo tahay waxaan weligeynba xasuusannaa walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun marka munaafiqiin badanaa nagu dhex jirto oo xaqi iyo wanaaggii aan qaado lahayn intay ka hor yimaadeen iyo been iyo bakti oo reer galbeed uu soo akhriyeen yay rabaan inay ummaddii ka dhaadhiciyaan meelan waxba ku maqnayn ina dhaan ay nooga raadiyaan marka ulajeeddada waxa weeyaan horumar annaga aan diintaas ahna ku gaari mayno reer galbeedna waxay haysteenna diin ma ahayn dhibaatadan iyo dibmarkaana waxaa noogu sabahay gumaysigooda haddana markiin gumaysiga ka baxnay ummadda islaamka ahay meelo badan cilmiga ay bara ay inay bartaan ay doonayaan in dagaalo badan ay eh, ku qaadeen ay leeyihiin meeshooda aan ku celina wax lawada ogyahay waa marka nin cadowgaaba ah meel ku gaarsiin maye diinteeda aan ku laabanay intaasaan hadda kusoo soo gaabinaya anigoo su'aalaadkana idiin furaya wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed jasaa allahu khayran fadiilatu sheekh doctor cumar iimaan ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin dheeraad ah naga siinayay arrintii la xidhiirtay dimuqraadiyadda oo si aad ahaanu uga soo hadlaynay maalmihii na dhaafay ee barnaamijkan hadihi sabiili u soconayay dadweynaha ayaan iminka fursad siinaynaa si su-aalaha arrintaa la xidhiira ay sheekha u weydiiyaan khadadka telefoonada waxaan filayaa dad inay ku jiraan marka waxaanu ka rajaynaynaa dhegeystayaasha su-aalaha inay soo koobaan isla markaana aanay mawduuca laga hadlayay ka bixin khadka ugu horreeya ayaynu fiirinaynaa halo halo halo qofkaasi waxaad mooddaa inuuna dhararay halo halo halo halo halo asalaamu ah. calaykum magacaaga walaal faadumo xaggeena ka soo wacaysaa haye faadumo mawduuca ma la socotay aanu ka hadlaynay iyo iyo faahfaahinta sheikhu bixinaya ah. haye wixii su-aala waxaan su-aal ka qabaa dadkan oo u wadamadaas yurubta waxay ku horumarka wuxuu ku jiraa wadamadaas oo la aado haye cabdislaam ka qabtaa waxaan u malaynaya walaal inaan hore ugu soo hadalnay nin muslin ah xaala daruuri a ah, way bannaan tahay asoo cilmi ka soo baranay ama arrin tijaara iyo wax lahal ah laakiin in uu ni isagoo muslin ah intuu baxo gaala inuu la noolaado ee gacanta u taagto uu yidhahdo ani qaxooti baan ahay diintiisana meel ku dhacbay u tahay mustaqbalkiisa carruurta ah dhibooyin ay ku tahay maanta waxa xamar nala joogo oon tilmaan u baahneen dad badan oo inta yurub ka tegey ee ka soo tegey hadda noo yimiyo carruurtoodii dhaqan cilin loogu haayo meelaha ee tarbiyada ilmaha loogu sameeyo si laga yeelana ay geli la'yihiin islaamkiina la bari la'yahay fisqigii iyo baktigiina la baray ay ka shallaynayaan waxa meeshaas aaday iyo wakhtigii ay ku dhammaysteen nebiguna wuxuu yidhi anaa barii'un minman yuqiimu min muslimin yuqiimu bayna dahraaniy mushrikiin dad mushrikiina nin muslim ah oo ku dhex nagaanaya aniga beri baan ka ahay buu yidhi sababta nebigu saas uu leeyahayna dhaawaca iyo dhibka haddii adiga luqmatulceysh iyo saad wax u cunta keli aad fiirinaysid ilmahaadii iyo caqiidadoodii iyo mustaqbalkooni inaad fiirisid waa waajib sharcan wallahu aclam khadka xiga halo wacalaykum salaam magacaaga magacaaga maxamed xasan xaggeenaga soo wacaysaa haye maxamed mawduuc haddaa la socotay horooga luxi su-aala ها شيخ السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haye waxaan su-aalayaa arrintan oo hadda laleeyahay wada noolaansha haye maxay ka qabtaa diinta islaamka wada noolaashaha miyaa jilci su-aasha aada uma jilecsana haa dadka labada qolo oo muslimka iyo gaalada inay wada noolaadaan oo la yidhaahdo si nabad ah ha ku wada noolaadaan mhm Mhm. maxay ka qabtaa muslimiinta iyo gaalada si nabad ah bismi illaahi araxmaan araxiim waxaan ku fahmay haddii aad ula jeedid in ay maanta muslimiinta ayna dagaal gaalada la gelin ee weligood ay isnabad siiyaan taas waxa weeyaan walaal waxay meel ku dhacweyn u tahay shareecada islaamka ama diinta islaamka annagana soo gaartay waxaa waajib nugaa ummadaha kale inaan gaarsiino haddii ay ummadihii ay diinta diidaan oo ay ka soo hor jeestaan shucuubta ma diidee dadka madaxda iyo dawlayaashaa diiday in dadkaas oo ru'asada oo waaweyn in lala dagaalamo laga bixiyo shucuubtana diinta si looga bandhigo markaa nin diin laguma qasbayo laakiin inuu diinta awoodi heli kara inuu maqlo marka waxa la yidhaahda ma jirto weligeen dagaalada aan diris ahaano weligeenna yaanan isla hadlin lama yidhaahdo oo waxawaaye laakiin muddo heshiis waa lala geli karaa ilaahay wuxuu leeyay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalkaas la gaalada la gala sidii diintoo ay dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu hoggaansamo marka taasna ma dhici karto waa in sidii fuqahadeenna ama minhaajkeenna xataaba ku qoran ugu yaraan sanadkii waa in gaaladii hal mar dagaal lagu qaadaa ulajeeddada ayna ahayn dad in la lahayo laakiin diin in la gaadhsiiye ay tahay marka oo uu mantiqinkeeda la qabto gaaladii madaxdeed laga qaado shucuubta diinta lagu qasbi maayo laa ikraha fi diini qad tabayana rusul min alghay nin kasta canqanaacuu ku soo gelaya laakiin waxa la leeyahay weligeen gaalo iyo muslim meesha aan isu dhaafin wax la ma jiraan waa arrin khalad ah weeyaan wallahu aclam khadka xiga halow halow qofkaasi ma maqlo halow wacalaykum salaam wacalaykum salaam magacaaga cabdirasaaq maxamed eh, haye mawduuca horowgal eh, su-aasha qaa waxay tahay eh, nimankan siyaasiyiinta soomaaliyeed mar walba markay hadlaan waxay sheegaan inay dimuqraadiyadda ay soomaaliya ku xukumayaan bal shiika taas waxaan rabaa inuu u faahfaahiyo iyo waxay diinta ka qabto waa arrin wanaagsan weeyaan oo aan waxaan mawduucan uga hadleebu waxay tahay oon maanta uu soo qaantay waa waxa aan maqlayno meel kastaba in laga qaylinayo dimuqraadiyad oo ummad dhin xataa karaamadeedii iyo dowladnimadeed inta lagu hor lagu qaado laleeyahay dimuqraadiyadii aan lagu dabaqaya waxaan leenahay waxaa weeyaan ulajeeddada awal diin la na hayso midka loogu sii daro leeyayaa dimuqraadiyad ma bannaana nin muslin ah iyo xukunkeeda iyo wax ay wadato qaanuunka ah oo dastuurka ah annaga dastuurkeenna waa dhagsan yahay waana dhigan yahay ilaah baana noo soo dejiyey wuxuu naga rabaa keli a ah inaan ilaahay u towba keenno kitaabkaas ilaahay waa dastuurkeenna waa inaan ku dhaqannaa la doonayaa dimuqraadiyadan ulajeedada waxaa weeya maadaama dadka adduunyada ugu xoog badan oo maraykan iyo reer yurub ay yihiin ay dimuqraadiya u gurmanayaan nin kastaba waxaa weeya meeshaas ama wax kaa soo gaaraan unbaa laleeyahay mooye ma aha diinna kama aha caqlina kama aha dadkii shalay dadka laaynayba waxay ku leeyihin maanta dimuqraadiya baan annaga dabaqayna waxa weeyaan ari dhurway ma raaco soomana celiyo xaqiiqada jirta waxa weeyaan nin diin aan lahayn dimuqraadiyana qaadan maayo diinna qaadan maayo ulajeeddada waxa weya arrintaynaan inaan meel marsiinaan doonaynaa dadka waxayn ka gedi karnaan wadnaa unbaa loola jeedaa wax saxana ma ah wallahu aclam khadka xiga halow halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu fogee waya waya haye magacaaga magacayga waa cabdisamed cali cabdi cabdinasiib iyo xaafada cameroon cabdisamed ah, iyo mawduuca ma la socotay si aad u weyn ayaa la socda shiika waxaan weydii lahaa horta sidaan unaha muslimiinta soomaaliyeed horta dimuquraadiyaddii waxaas horta laguma ogeyn intaan kitaabaan soo akrisayna wax dimuquraadiyadana maana ku arkin marka shiika waxaan weydii lahay dimuquraadiyaddii waxaan goormay soo bilaabatay walaalow waxaa weeyaan eh, sida aad sheegtay beled kastaba beled kastaba maalinteeda unbay dimuqraadiya soo gashay dimuqraadiyadan markii eh, asaasan dadka taariikhda uu laabanay qoladan holinda ama eh, la yidhaahda yaa laga keenay maxaan ku yidhahda griiga oo kale si asalkeeda kumanaan sano niman falaasifa la yidhaha ayaa dabaqi jiray leeyihin markay u taariikhaynayaan caalamulislaami waxaa weeyaan markii khilaafadii ay dhacday fatra waxaa ku xigtay gumaysiga gumaysiga markuu naga baxay wixii dadkii madaxda noo noqday afka loo geliy dimuqraadiyay ahayd marka haddii aan idhaa caalamulislaami dimuqraadiyay goormay soo gashay isticmaarkii markay uu soo galay ou baxay kadib baa dimuqraadiya noola keenay waxaa la yaab leh nin kastoo digtaatoori ah anigu waxaan aaminsanahay markaan maanta dimuqraadiya wax ka sheegaya digtaatooriyadan ogolay maha ciyaadan billaah bal waxaan rumaysanahay dimuqraadiyada iyo dictaatoriyada waa labada shar laakiin dimuqraadiyada ka shar yar haddiiba shar laleeyahay leeyahay waa nin doqon ah oo ummadda keligiis caqligiisa iyo beentiisa loo dhaafay dimuqraadiyada waxay bukoraan tahay xoogaa sufaha oo hootala isku darsaday inay tahay marka siyaad barre hadda wax ka dictaatorisana ma jirin maca daalika markaad weyse wuxuu ku leeay aniga dimuqraadiyadaan dabaqa marka waa afka wax loo geliyey ninba siduu rabowna u fasirtaa dimuqraadiyada ninka ugu daalimsan iyo ninka ugu aqbisan iyo ninka ugu doqonsanna wuxuu leeyahy dimuqraadiyaan u soconna laakiin wax isweydiiye ma laha dimuqraadiyada macnaheedu maxay tahay dastuurkeeda muxuu yahay islaamkan aad sheeganayn islaam aan ahay wuxuu yahayna muxuu yahay laysma weydiinin taasaan daynaynaa ummadda inaan ka dhaadhicinno sidii annagana ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamo uusan noo qabsanin ninkii maqlana xujada aan eh, ku ognaan doonaynaa intaasun baa loola jeedaa wallahu aclam khadka xiga ayaynu fiirinaynaa halow magacaaga walaal cabdulaahi hay cabdulaahi ayo axmed maxamuud waay abulaytaam cabdulaahi haye maxamed maxamuud haye hore ugal mawduuca eh, sheekha waxaan weydiin lahaa maaragta anaba carruurtay ku korsanaya haddii aan hay-adaha gaalada aan ogahay in ay faafinayaan diinta kiristaanka aan u shaqeeyo ama staaf u noqdo ama tarjumo u noqdo hmm. oo in taas aan qarash ku qaato oo maaragta eh, mashaar ah taas diin maxay ka qabtaa ah, waa wax wanaagsan su-aal fiican weeyaan eh, walow dimuqraadiyada aan ka hadlayna ay xoogaa ka fog tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaan munadamaadkan ama ururka maxaan munadamaadkan oo mujtamaca amase bulshada ay tiraa soomaalida ilaa shan boqol ilaa lix boqol bay gaarayaan waxaanu ognahay lix boqoloo munadamo meel ay joogto waxay qabtaana nin arki kara xaqiiqatan ma laha marka taas waxay u daliil tahay howl aan loo jeedin oo macnaha habeen la qabanayo hoosteed bay ay badana ay qabto hayaan oo ulajeeddada ay tahay ummaddan diinteedii iyo karaamadoodii iyo caqligoodii iyo in lagula dagaalamo marka ninka dhahaya waan u shaqaynaya haddee waxa weeyaan ayagaasaan qayb ka ahay inaan waxa hadafkooda meel marsiiya yaan doonaya unbay lamid tahay ninkaa xukunkoodun baad qaadanaysaa laakiin ninkii ayaga u shaqaynayo siduu u soo ogaado dhibka iyo ulajeeddada ay dadka muslimiinta iyo dadka mashaayikhda uu soo gudbiyo ou jaasuus ku noqdo ninkii ugu shaqaynayo waxaa leenahay ahlan wa sahlan laakiin ninkii ugu shaqaynaya inuu ayaga arrin marka ay doonayaan inuu meel u mariyo ummaddan diinteeda iyo caadaadka fiican uu kala dagaalamo ninka ula shaqaynayo wuxuu la mid yahay qoladii ilahay yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi اddunya waalaakhira marka nimanka dadka doonaya waxa xumaanta inay mujtamacan ku faafiyaan ilaahay agtiisa waxay ku leeyihiin adduunye iyo aakhiraba cadaab marka waxaanu ognahay dad aan waxay mujtamaca bulshada u qabtaan aanan jirin habeen iyo maalinna lacago loo soo dirayo wax la taabo karo ayna qabta adoon wax uma qabtaan dhul ma nadiifiyaan mar kasta waxaad maqlaysaa inay leeyihiin waxaa weeyaan arrintaas waxay meel ku dhex ku tahay diinta islaamka iyo xeerka maxaan ku idhaha soo jireenka iyo maxaanku idhaha xuquuqul insaan saddexdii way siman yihiin sidaasaaba gaalnima war ilaahu diintiisa wax kale uma baahan lama dhihi karo diinta ilaahay iyo xeerka qoyska iyo fulaan fulaan lama dhihi karo waxay haayaan male waa dad jaasuusiin u badan waxay qorayaanna waxay u qorayaan gaaladaas inay ku tuugsadaan waa dadaan damiir lahayn badigood haddii ay jirto dad oo eh, eh, hay-aadkaas u shaqeeyo howl la taaba karo mujtamaca uu qabanayo diinta iyo caadaadkana waxba aan u geysanaynin annaga waxaan leenahay ahlan wasahlan sahlan markaa waxaanu leenahay waxaa bulshooyinka u shaqeeya munadamaadkooda ma wada sinno dadna waa xun yihiin dadna waa iska macquul oo howl oo ummadda la taaban karay u qabtaan laakiin sida badanaa waxaan leenahay dana ee reer galbeeday ummaddu ku fulinayaan le wallahu aclam khadka xiga ayaynu fiirinaynaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga xasan daahir axmed baa layidhahda walaal xasan xasan daahir axmed haya xasan daahir axmed mawduuca haddaa la socota rowgal waxaan weydiinayaa sheekha walaalow qofka macnaha dimuqraadiga wata dimuqraadiyadda nin wato waddan ku xukumo masalan soomaaliya oo kale waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u noo sheegay dadka macnaha muslimiinta ah ula amrigooda inay addeecaan marka kaasoo kale ulil amri minkum ma soo gala haddii aan adeecasi maxaan ku noqonaya ninkaas xukunkaan qaadanayna waa arrin fiican weeyaan walaalo waxay tahay eh, markii ilaahay uu leeyahay atiicu allaha wa atiicu wa ulil amri minkum ninka la adeecayo ulil ah waxaa lagu adeecayaa inuu ilaahay adeecayo walidaalika nebiga hadalkiisa aad u xasuuso laa aacata fii makhluuqin laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq buu nebi yidhi nin makhluuqe macsi ilaahay laguma adeecayo marka qofka laleeyaha ha la adeeco waa nin ilaahay adeecayo oo ummadda diinta ilaahayna ku hogaaminayo sharciga islaamka ana uu hagayo ninkaasaa la yidhaahda laakiin ninkii diinta islaamka qashinqubka ku daray qaanuun reer galbeed annaga inoo keeno dhahayo waa inaad ku qasbataa inaad qaadataan ninkaas ilaahay inaan adeecna waajibna naguma aha waxuu yahayna ma jiraan ummaddana waxaa waajiba inay ka tashato oo ulil amri oo diinta islaamka uu ku hogaamina ay samaystaan baa waajib ku ah tanna annaga keligeed ma ahane caalamulislaami oo dhan bay haysataa waxaa waajib nagu ah inaan ummaddeenna inaan u joogsanno diinteenna saan ugu dabaqno marka eh, waxaan leenahay nin oo ilaahay aasiyey caasinimo laguma addeecayo dimuqraadiyada ninka siday tahay u ogna waa nin gaal a ah weeyaan ninkii aaminsan dastuur iyo qaanuuna lagu dhaqmi karaa diinta ilaahay waa la tuuri karaa nawaaqidulislaam ay ka mid tahay tobanka la tiriyo oo islaamka burburinayso waxaa ka mida diinta ilaahay oo la naco diin kaloo ama dastuur kaloo la qaata waxay ka mid tahay waxyaalaha islaamka burinay ka mid tahay ninkii saas saasuu og waa gaalkii gaal buu noqonaya ninkaanan ogaynoo moodaya inay dimuqraadiyada islaamka ay iswadi karaanne lama gaalayna ilaa xaqi looga caddeeyo markay u caddaata hadduu soo hagaagana waa lagu adeecaya hadduu diidow ku adkaysto u yidhaha waxaad sheegayseen ma jiraanne sidaasuu ku gaaloobaya taas waa mas'alo cad oo wax muslimiinta shaki kaga joogta ma ah qodka xiga halow halo asalaamu calaykum magacaaga bisalam waraxmatullah barakatu magacaaga waa cabaas maxamuud xaafadana balaagsi waay haye cabaas haye laba su-aal baan weydiinaya oo adayta uu ka hadlay xoogaa in badanna aan jeclaa in lii jabciyo waxa weeye qofka haweenka islaamka haddii eh, qof gaal nin gaala guursato maxaa diinta lagu tilmaami karaa qofkaasi gaal baa lagu tilmaami karaa diintu maxay ka ka dhahaysaa qofkaasi ninka gaalka guursaday su-aasha kalena waxay tahay haweenta ayadu kristanka ay ah ninka islaamka guursado oo kitaabiga sideeba wada dhaqmayaan ma shareecadee isku xiraysa labadooda amaba xarigooda uu noqonayo meherkooda shareecadee isku raacayaan labadaas inay jilcaan jeclaan lahaa waa ku maqlay walaal waxa weeyaan shareecada islaamka ah waxaa bannaan ninka muslimka ah naag ahlu kitaab ah oo yuhuud ama kiristaan inuu guursadaa u bannaan ilaahu wuxuu yihi walmuxsanaatu min almu'minaati walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum naagta cafiifaadka oo dhowrsan oo mu'minada oo islaamka ah iyo midda dhowrsanoo zinada iyo baktiga aan lagu aqoonno reer ahlu kitaabka ah ninka muslimka inuu guursado waa u bannaan tahay ilaahay baa dhahaya ayib laakiin maxaa laysku guursana dha markaa waxa weeyaan waxan aan khilaaf ka joogin waxa weeyaan diinta islaamka ayuu ku guursana waxa weeyaan diinta islaamka uu ku guursanayaa haddii nin muslim ee diin aan diintiisii ahayn inuu aamino uu nikaax ku banaysta sharcan maba bannaan hadduu taas aaminsan islaamkaaba looga baxaya marka diinta calaa dawi shariica alislaamiya lagu nikaaxsanaya laakiin midna kale ogow oo hadday laba qofood soo islaamaan oo isqabo yuhuud iyo kiristaan waxay ahaabaanba ha ahaadaane ama kuwan diin aan lahayn hadday islaamka isla soo wada galaan nikaaxoodii horabaa uu jirayo la dhihi maayo maadaama nikaaxiinna uu ahaayo waxaan diinta islaamka ka baxsan nikaaxiinna la soo celiyo lama dhahaayo ee koodii hora loogu waday marka haddii nin muslim ah uu guursan naag ah oo kiristaana ama yahuuda diinta islaamka lagu nikaaxinayaa taas khilaaf kama joogo muslimiinta qayb wa ah. ninkii hadduu kaca oo kaniise ku nikaaxsada taasuuba islaamka ugu baxayaba qayb weeyaan midda kale naag muslimad ah nin aan kiristaan ama yuhuud la guursan kartaa maya hadday guursatane wax guur meel ka soo qaabla mar ilaahay maba ogolabo waxay la mid tahay maalin kasta zino joogto ah eh, ay la mid tahay naagta guri ay u furan tahay oo zinaho dicaarad ah aho guri u furan tahay sharmuuda ah iyo naagta nin gaal u dhaxdo isku mid weeyaan shareecada islaamka wax meel ka soo qaad ay leedahay male taas in si fiican loo ogaadaa waajib ah waxaan aad ula yaabsanahay dad muslimiina ah, in nin gaal yimaado gabarh soomaaliyad oo muslimad sheeganayso oo laleeyaha waa la nikaaxiyey war waa zinad oo iska cad weeyaan gabadhaadoo guri furatoon bay la mid tahay marka arrintaasi inay idinka qarsoonyiin wax muslimiinta khilaaf ka joogana ma jiraan ninka muslimkee marka gaalada oo loo saamaxay naagaalada guursado waxaa looyahay carruurtiisa iyo naagta siduu ula dhaqmi lahaa asaa habeen marka naagtuu gurigiisa keensado waxyaalo badan uma ogolaanayo inay doonfaar cunto uma ogolaanayo inay gurigiisa khamro ku cunto uma ogolaanayo inay daba faydanaato meelaha socsocoto uma ogolaanayo nidaamka guud waa inay ilaalisaa taas marka waxaa looga dan leeyahay inay islaamka soo gasho mar haddaa isguursado waxyaalaha shareecada islaamka ku xariman oo dhan waa loo diidaa liannahu naagtaan sariir buu kula jiifanayaa waa la jimaacaya waa loo tegayaa naag doonfaar cuntay ama ey cuntay ama baranbara cuntay waxa weyaan si loogula dhaqmo way adag tahay ayagana waxaas way cunaan marka waxa weeyaan shariicada islaamka asaasan oo ah maxaa naagta loogu diiday muslimada haddii ninkaa lagu deli lahaa hadhow dhibaatooyin baa imaanay sidaa daraaddi ilaahay baa diiday ninkii dhahay aniga muslim baan ahay ilaahay baa diiday baan leenahay naag muslimada gaalama guursan karto wallahu aclam allah asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga waa hinda saali suuqa xoolaha haye hinda wixii su-aala in horta mahadsantiin ninkiyo sheekaba asalaamu calaykum in marka xigta waxaa weydiinaya hal su-aala weydiinaya isagoo mahadsan halkan su-aalaa weydiina hadda waxaa maqlaya inuu yii ruux islaan horta maba guursan kara ruux gaara waa runtaas laakiin waxaa jira hadda anagii dhexdeena gabar aad wiil aad dukanayn oo xaraggii anaga gooyey haddii inigii iyo yidhaahdo waa dukadaa dabadeed markaa xidihiisii aan qooyo gurigiisii aan soo galay ninkaana arkay inuu yaa ruux qabraysta oo aad dukanaysa xarigga alana gooyey ninkaas maxaa kula dhaqmaya anigina uu qabo gurigaa u joogo dukana uu iga diiday maxaa kula dhaqmaya ninka dhaqankiisa muxuu yahay Eh, walaalayaadu maanta haddii ay islaamka waxa dhib ka jiraa waxay tahay waxa mushkilada bulshada ka dhexdhacayo oo masaafo oo dhan wixii lagu xalilahayo oo maxkamadihii islaamiga ahay iyo dawladdii aan jirin marka ninkaas mafruuc waxay ba ninka aan salaada dukanaynin inaad loo guuriyo guri lagula dhaqmo ma ahayne in maxkamadda la geeyo oo ninka ugu sahlan oo fuqahada islaamka ka mida ah imaamu shaafici oo kale wuxuu leeyahay hadduuba salaadi dukanaya waaba la dilayaaba nin shareecada ay toogasho ku xukuntiyo waa ninkaas nin la dhaqmaya ma ah marka eh, qole oo fuqahada imaamu axmed iyo dad badan oo muxadisiintana waxay dhaleeyihiin sida axaadiida saruuxa ku ad ku cad waxa weeyaan inuu gaal yahay alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafara ilahi wuxuu uhi fain taabuu waaqaamuu asalaata wa aatow azakaata faikhwaanukum fi ddiin ninkaas waxaa loo kala baxay muslimiinta nin waaba gaal dhahaayo oo aniga marka waxay soo gelaysaa gabadhii muslimadee nin gaal e laguma xeri karo madhabka saasay soo gelaysaa qaybta kale waxa weeyaan maalinkay caddaatay inuu salaad ka tegayna isla markiiba waxa weya maxkamadda hore laga geey marka waxaanuu leeyahay dadka oo awliyaaul ul umuurka gabdhaha oo abbayaalka u ah in ma bannaano gabadhiina ninaan salaad dukanin in lagu nikaaxiyo ma bannaano nikaaxina qaban maayo li'annahu nin shareecada dil ay ku xukuntay weeyaan marka sidaa daraaddeed haddii ninkan waa gaal aan idhaahno kuwii soo sheekay inuu galayaa haddii aan idhaah madhabta shaaficigaan u qabanane in maxkamadda lala tiigsaday noqonaysaa marka maba jirtaba wax guri lagula ma jirinba haddii wakhtiga hadda aan joogna ay tahay oo aan dawlad jirin oo nidaam uusan jirinne waxaanu leenahay dadka waxaa mas-uuliyadda qaadaya gabadha iyo ninkaas qaraabadoodii ah oo labadaas isku daray ee haddana dhahay sidaas ku dhaqma ayagaa mas-uuliyadda amaamallahi qaadaya gabadhana waa ma u bannaana ninkaas inay isu sallinto nafteeda ee ou naagaysto oy carruur sidaas ku dhalaan ma bannaana inay ka soo tagtaa waajib ah ilaa uu ninkaas ilaahay kaga tooba keenayo uu salaada ka dukanayo waxaad cad weeyaan shareecada islaamkana waa la wada ogyahay wallahu aclam wararka ayaaba ka go-ay guud ahaan intaa waxaa ku dhan barnaamijkani haadihi sabiili oo halkan uu aalaaba kasoo jeediyo fadiilata sheekh cumar imaan waan u mahad celinaynaa dhegaystayaashii khadadka telefoonada su-aalaha kusoo weydiinayay sidoo kale iyagana waan u mahad celinaynaa haddii aad idhaahdo dib waxaan u kulmi doonaa toddobaadka kan xiga maalinta arbacada inta ka horraysa waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo dhinaca farsamada xasan carab ayuu ahaa anigoo dhiibaan baadinan idiin taadiinaya barnaamijka sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وفي كفنا شعلة من علوم فيأتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم